alxamdu lilah rab alcaalamiin wsala allahu ala muxamed wala ali muxamed wasalama tasliima kaiira masaladii aynu soo maray ee ku saabsanayd saxbiga ama talfiiqa waxaa xusid mudan marka ugu horaysa ee uu ka go'a dhiiggani ee naqaaga ay aragto waynagii soo aragnay inay u mucaamilayso haddaynay mar caadadaa hore u soo marin oo mislu haadihi alcaada aynay hore ula kulmin maalin ama laba maalmood markuu dhiiggu joogo hadduu go'o oo naqaagii ay aragto inay dhiiggii ka saafi tahay ay u qaadato inay ka daahir noqotay waxay u dhaqmaysaa eh, sidii gabadh daahira saas aawadee cibaadaadkii waa la imanaysa hadday salaad tahay iyo hadday soon tahay mid walba hadhow haddana markuu soo noqdo waxaynu soo aragnay inay u mucaamilayso inay xaa'id tahay wahaakada arrinka noocaasi markuu soo noqnoqdo bilaha dambe waxay garanaysaa sidan inay tahay sida caadada u ahayd inuu maalin ama laba maalmoodna joogo maalina go'o ama laba maalmoodna go'o haddana maalinta kale ku xigtaa ee ka dambaysa uu soo noqdo marka la garto sidaas inay tahay caadadeedii waxay samaynaysaa calaa saxiix yacni saxbi inay dhammaan wada xayd ictibaariso ayaama naqaa iyo ayaama dam mid walba in xukun la wada siiyo oo lagu wada jiido jumhuurku waxay leeyihiin ida lam yujaawis akar alxayd tafaasiisha ku sugan waa soo maray tambiihu wuxuu ku saabsan yahay markay sidaa markii dambe ogaatay inuu dhiiggii soo noqnoqday oo intan dhexa aynay tuhri noqonayn calaa qowli saxbi waxay noqonaysaa soonkii maalmaha ay soontay u dhexdhexeeya inay qallaysay noqonaysa waayo dib waxaa ka caddaaday maalmahay soontay inay ahayd maalmo ay xukuman tahay in xayd ay tahay walow naqaaba ha aragtay marka maalmaha way qallaynaysaa tambiihu intaasu ku saabsan yahy waa la fahmaan u malanaya fahimtum almuraad waxaynu joognay axkaamtii ka dhalanaysay dhiigga xaydka sheekhu waxa uu tirinayaa bacduulaxkaam oo ka dhalanaysa dhiigga xaydka ka dhalanaysa waxaanuu tilmaamay labaatan xukun in ka badan inay ka dhashaan laakiin ilaa toban buu sheegayaa waxay inoogu dambaysay masaladii ku saabsanayd gabadha xaydka ahi ma akhrin kartaa qur'aanka mise ma akhrin karta waxaa kaloo tambiihaan xusid mudan shay qur'aankii ka mida calaa sabiili dikri haddii ruuxu u akhrinayo oo qur'aannimo aanu akhriyayn ama duca qur'aanka ku soo aroortay uu ducannimo u akhrinayo oo qur'aannimo aanu akhrinayn culammada odhanaysa qur-aan lama akhrin karo waxay leeyihiin suurada noocaasi ma soo gelayso maalanoo kale waxay tidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin laakiin qur'aannimo ugama jeedin culammada le qur'aan ma akhrin karto taasoo kale waxay leeyihin wa cala sabiili dikri ee markan qur'aan mii niyoon ama waxay tidhi xasbuna allah wa nicma alwakiil qur'aannimo mar haddaynay uga jeedin dhibi kuma sugnay leeyihin ooma soo gelinayaan culammada odhanaysaa qur'aan ma akhrin karto waxay leeyihin mar haddaan muraadku qur'aan aanu ahayn ee dikri uu yahay ama uu duco yahay duca qur-aanka ku soo aroortay ayay doonaysa inay ku ducaysato rabbanaa aatina fi dunya xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar waxay leeyihin laa dhibi kuma sugna sheikhu waxau uhi raximah ullah athaani asiyaam axkaamta ka dhalanaysa xukunka labaad ee ka dhalanaya waxa weeye waa asiyaam waa soonka fa yaxrumu cala alxaa'idi asiyaamu farduhu wa naflu waxaa ka xaaraana gabadhii caadada qabtay soonku xaaraan buu ka yihi faralkiisa iyo sunnihiisa mid walba xaaraan buu ka noqonay walaa yasixu minha kama asaxayo soonku bal yajibu calayha qadaa'u lfardi minhu waxaa waajiba inay faralka qallayso ayaa waajiba yacnii faralkii soonka ka midka ahaa hadduu wakhtigaa xaydka ku beegmo inay qallaysaa waajib ku ah lixadiisi caa'ishata radia allaahu canha waxaana u daliila xadiiska caaisha kaana yusiibuna dalik caaisha waxay tihi radia allahu canha wa ardaaha arrinkaasi waa na haleeli jiray tacni alxayda waxay u jeeddaa xaydkay u jeeddaa bimacnaa wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam xayd baa na haleeli jiray waannu xaydi jiray haddaannu dumarka nahay fa nu'maru biqadaa'i asawmi walaa nu'maru biqadaa'i asalaa waxaa nala amri jiray inaannu soonka qallayno walaa nu'maru nalama amri jirin biqadaa'i asalaa salaadda inaanu qallayno lanama amri jirin salaadda inaanu qallayno nalama amri jirin muttafaqun calayh waxaa isku waafaqsan bukhaari iyo muslim baa labadaba soo wariyey wa idaa xaadat gabadha hadday xaydo caadada hesho wa hiya saa'imatun waalxaal hiya iyadu saa'imatun ay sooman tahay bay caadadii heshay dhiiggii caadada batala siyaamuha waa buray soonkeedu walow kaana daalika qubayla alguruubi bilaxda walow haba ahaado goorta marka ay xaydkaa heshay ee qorraxdhaca in yar ka hor ilbidhiqsi in la eg ka hor dhiiggu haba ka yimaadee soonkaasi wuxuu noqonayaa soon baatilu buray buu noqonayaa wa wajaba calayha qadaa'u dalika alyowm waxaana ku waajiba maalintaa inay qallaysaa waajibku ah in kaana fardan hadduu faral yahay inay qallayso ayaa waajiba faralkaasi ha noqdo faralkii asliga ahaa ee ramadaan ama ha noqdo mid nadar faral ku noqday ama ha noqdo mid kafaara ah saddexda nooc ee fardigu u qaybsamayo kuu doonaba ha noqdee soonkaasi hadduu faral ahaa inay qallaysaa waajib ku noqonaya waa inay ka madran tahay maanic min asawm min alfajri asaadiq ila alguruub ee waagu markuu dillaacay haddii markaa ay ahayd mid dhiigga caadada leh oo dhiiggii joogo laakiin bacdahu bacda alfajri ayay daahir noqota soonkaasi uma jiro soonka maalintaas ma soomi karto wakada intaan qorraxdu dhicin oo dacal yar ay la soo jeedday qorraxdu ayaa dhiiggii yimi qorraxdiina dacli yar baa muuqanayo intaa leeg maalintaas soonkeedii waa buray faral hadduu ahaana inay qallaysaa waajib ku ah ama ida axasat biintiqaali alxaydi qabla alguruubi laakiin lam yakhruj ila bacda alguruub hadday gabadhu dareento miya guurista dhiiggu guurayo intiqaalayo oo xagga bixitaanka uu soo dhaqaaqayo qabla alguruubi qorraxdu intayna dhicin ka hor bay dareentay dhiiggaa dhaqaaqiis laakiin lam yakhruju ilaa bacda alguruub ha yeeshee dhiiggii ma soo bixin damulxayd qorraxdu markay dhacday dabadeed mooye ka hor ma soo bixin intiqaalkii waxay dareentay qabla alguruub laakiin bixistii uu dhiiggu soo baxayey wuxuu ahaaday markii qorraxdu dhacday dabadeed fa ina sawmaha taammun sawmkeedu waa dhammaystiriyey fa inna sawmaha taammun walaa yabtulu cala alqowli asaxiix mana buraayo soonkaasi qowlka saxiixa marka lagu socdo buri maayo lianna addama fii baatini iljawfi laa xukma lahu waayo dhiiggu jawfka markaa xaggiisa hoose bimacnaa baatinka hadduu ku sugan yahay oo marka aanu daahirka soo gaadhin oo soo bixin oo uu jidhka gudihiisa uun ku dhaqdhaqaaqay xukum ka dhalanaya ma jiro oo wax xukuma male laa xukma lahu xukm male walianna anabiya sala allahu aleyh wasalam waa midda kale nebiga sala allahu aleyh wasalam lamma su'ila can ilmar'ati tara fii manaamiha markii la weydiiyey ee gabadha arrinkeeda marka la su'aalay gabadhaasoo arkaysa hurdadeeda gudaheeda ku arkaysaa maa yara arajulu waxa uu ninku arkayo bimacnaa jimaac ama wax la mida ayay waxay ku aragtay hurdadeedii bay ku aragtay hal calayha min guslin wax maydhashii ma saaran tahay oo waajib ma ku tahay yani gabadh baa ixtiraamtay maydhi ma ku waajibayse qaala nacam idaa hiya ra'at ilmaa waxauu nebigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam haa waa ku waajibaysaa inay maydhataa idaa hiya ra'at ilmaa hadday markaa biyo aragto maydhu waa ku waajibayse idaa ra'at ilmaa biyo hadday aragto maydhu waa ku waajibayse facallaqa alxukma biru'yati almaniyi la biintiqaali wuxuu ku xidhay nebigu calayhi asalaatu wassalaam xukunkii wuxuu ku xidhay biru'yati lmaniyi mani in la arko ayuu ku xidhay laa biintiqaalihi ay laa biintiqaali ilmaniyi guuritaanka manidu guuraysoo dhaqaaqayso oo xagga soo bixitaanka ay u dhaqdhaqaaqayso xukunka kuma xidhin bes wuxuu ku xidhay biru'yati lmaniyi manida inay aragto keliya ayuu ku xidhay fakadalika alxaydu saasoo kalea xaydku ahaaday laa tahbutu axkaamuhu ila biru'yatihi khaarijan laa biintiqaalih ma sugnaanayso axkaamtiisu xaal axwaasha ka mida xaalu ku lamaan yahay mooyaane araggiisa la arkaayo xaydka xaal uu soo baxay la arkayo laa biintiqaalihi guurista markaa xaydku uu guuray oo dhaqaaqay oo sidii soo bixitaan oo kale u soo dhaqaaqay oo markuu soo baxayo waxay dareemaysay ay dareentay keliya xukunku ka dhalan maayo laakiin markuu noqdo mid soo baxay oo wujuudkiisii khaarijiga ahaa la helay bimacnaa soo baxay oo la arkay ama la yaqiinsaday inuu soo baxay xukunku markaasuu ka dhaaranaya masaladan ku saabsan manida waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood shakhsigu inuu dareemo manidiisi inay soo dhaqaaqdo oo ay ku soo dhowdahay inay soo baxdo xukunkaasi raggana waa la kulmi karaa ama soo jeed ha ahaado ama hurdo ha ahaadee intiqaal manidii soo intiqaalayso xagga bixitaanka ay u soo intiqaalayso hadduu ruuxu dareemo waxa uu eegayaa ficlan ma soo baxday manidii mise ma soo bixin hadday markaa soo baxday xukunkii maydhashadu waa ka dhalanaysa haddayna soo bixin xukunkii maydhashadu kama dhalanayso saas ayay noqonaysa wakadaa axkaam kalena waa ka imanayaan fakadalika alxaydu laa tahbutu axkaamuhu ila biru'yatii khaarijan laa biintiqaali wa ida talaca alfajru wa hiya xaa'idun haddii waagu dilaaco fajru saadiq wa hiya xaa'idun iyadoo caado qabta gabadhii walxaal hiya xaa'idun ay caado qabta ayuu markaa dillaacay waagu lam yasixa minha siyaamu daalika alyowm kama asaxayo maalintaa inay soontaa walaw dahurat bacda alfajri bilaxda walaw dahurat haba daahir noqoto bacda alfajri waaga dabadii waagu markuu dillaacay fajru saadiqu dabadii haba daahir noqoto bilaxda ilbidhiqsi dabadeed haba daahir noqotee soonkaasi ka asixi maayo mas'alada uu sheikhu halkan kaga hadlayaa waxay ku saabsan tahay gabadhii markay caadada qabto inay soontaa uma bannaana soon wax la yidhaahdana lama iman karto hadday soontana kama asaxayo soonkaasi faral ha noqdo ama sunne ha noqdo inaan soonka u bannaanayna waxaa laga qaadanayaa xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam ay caaisha tidhi fa nu'maru biqadaa'i asawmi walaa nu'maru biqadaa'i asalaa waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiiska kale ee nebiga calayhi salaatu wasalaam oo yidhi alaysa idaa xaadat lam tusalli walam tasum nuqsaanu diinka markuu nebigu sheegay oo dumarka ku sheegay markii la weydiiyey oo layidhi nuqsaanta diinteedu waa maxay wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam miyaan haddii ay xaydo oo xayd ay hesho midaan tukanayn soomaynna miyaynay ahayn lam tusalli walam tasum marka waxaa laga qaadanayaa gabadhii caadada qabtay inaynad soomayn soon waxa la yidhaahdaa aynay u bannaanayn wa kadalika waxaa kaloo la xukuma sida uu dib ka keeni doono hadday dhiiggii dhalmada leedahay oo markuu nifaaska ka hadlaya ayuu wuxuu odhanayaa axkaamaha aynu xaydka ka soo sheegnoo dhan nifaaskuna waa kala mid intan oo xukun mooyaane bacdualaxkaam oo ay kaga duwan tahay ayuu inoo sheegi doonaa intaa mooye inta kaleo dhan dhiigga nifaasku wuxuu kala mid yahay dhiigga xaydka marka axkaamta uu kala mid yahay waxaa ka mid ah inaan salaad iyo soontoonna ayna la imanayn iyada oo dhiiggii dhalmada leh saas aawadeed dhiigga dhalmada iyo dhiigga nifaasku waa maanic salaaddii iyo soomkiiba waa mancinayaan maanic lilibtidaa iyo maanic lildawaam mawaanicdu waa qaybsantaa waxay u qaybsantaa shay manciya in shayga la bilaabo keliya laakiin inuu sii jiro aan mancinayn iyo shay manciya oo diidaya inuu shaygu daa'imo laakiin in la bilaabo aan la diidayn iyo shay manciya oo diida labada mid walba oo aan la oggolayn in la bilaabana mancinaya oo diidaya hadduu jiray inuu sii daa'imana diidaya maanic lidawaam shaygu inuu sii daa'imo sii jiro maaniciisu wuxuu noqonayaa waa ka talaaqi masalan waa maanic lilnikaax marka lidawaami nikaax ayuu mancinayaa diidayaa waa maanic lidawaami faqad laa lilibtidaa in shaygii la bilaabo ma diidin waxaa jira maanic lilibtidaa laa lildawaam shaygu inuu sii jiro waxaan mancinayn laakiin diidayaa in shaygii la bilaabo masalan nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu sheegay laa yankixu lmuxrimu walaa yunkixu walaa yakhtubu ruuxii muxrimka ahaa ma guursanayo mana guurinayo guurna gabadh la soo qaadi maayo bahasaawe guurna isku dayi maayo isagoo muxrim ah isagoo muxrima ah iskuma dayi marka ixraamkii waa maanicun linnikaax guurkii waa mancinaya laakiin ma wuxuu mancinayaa in la bilaabo mise wuxuu mancinayaa inuu daa'imo mise labadaba wuxuu mancinayaa keliya guur in la bilaabo isagoo muxrima inuu guur bilaabuu diidayaa laakiin guur hore u soo jiray inuu sii jiro diidi maayo taas aawadeed dadka xajinaya dee la odhan maayo waa inaad tae talaaq sii samaysaan ile guurkiiyo isku geli maayaan ixraamku iyo la odhan maayo waa maanic lilibtidaa laa liddawaam xaydkaanu nimaadno iyo nifaasku iyagu labada mid walba waa mancinayaan soon in la bilaabo iyadoo gabadhii ay dhiiggii caadada ama dhiiggii dhalmada ay leedahay uma bannaana oy markaas soon inshayso ay tidhahdo haddaan bilaabayaa soomaya soon soo jiray inuu sii sugnaadana iyadana waa diidaya saas aawoodee gabadhii soon ma bilaabi karto masalan waxay xayday qabla dukhuul wakhti inay soontaa uma bannaano intuu xaydku joogo iyadoo daahiray soontay waa soomanayd waa soomanayd casarkii dabadiisa ayaa ay dhiiggii aragtay wakhtiga hadhayba waa yar yahaye waan iska istimraarayaayo soonkaygaan iskaga sugnaanayaa ma odhanaysaan maya soonkii waa bure batal wuxuu noqday soonkii mid baatila waxayna ka dhigan tahay maalintaa inaan isoomin wakhti dooraaba markaa hadhsan bee haddii qabla alquruub bilaxda nustaqiiqa ka hor ayaa dhiig yimi maantao dhanna waa soomanay qarraxdii waxaa ka soo jeeda wax yaroo dee ciddidaa leeg oo la arkayo un bidhaanteeda isla markiiba waa dhacda marba qorraxdii oo aan dhicin walow inta ka soo jeedda haba yaraatee mar hadday dhiiggii aragtay damalxaayod aw nifaas waxay noqonaysaa soonkaasi inuu buray maalintaana waxay ka dhigantay inaynay soomin qallaha maalinta ay qallaynaysaana wuxuu noqonaya mid waajibu noqonay sababta loo yidhi salaaddii qallayn mayso laakiin soonkii waa qallaynaysaa sababta loo yidhi waa maxay saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam haddii su'aashaasoo kale la weydiiyo waxay cillada ka dhigi jireen in tanna nebigu amray tanna aanu amrin iskumay kallifi jirin inay markaa xikam inay muujiyaan ku sugan oo caaisha xadiiskan hadda inoo yaalla gabadh mucaado la yidhaahdaa weydiisay waxay ku tidhi mucaada waxay ku odhanaysaa caaisha maa baalul taqdi sawma walaa taqdi asalaa gabadha caadada qabta xaalkeedu muxuu yahayoo arrinkeedu muxuu yahay gabadha caadada qabtoo soonkana ay u qallaynaysaa salaaddana ay u qallayn weyday maxaa labada masale loo kala duway caaisha su'aashaa way qoonsatayba waxay tidhi axaruuriyatun anti nama khaarijiyad baa tahay markaasay tidhi may markaasay waxay tihi kaana yusiibuna dalika fii cahdi nabiy sala allahu aleyh wasalam fa nu'maru biqadaa'i asawm walaa nu'maru biqadaa'i asalaa arrinkaas wakhtigii nebiga intuuna haleelo ayaa waxaa nala amri jiray soonka inaannu qallayno nalama amri jirin salaadda inaanu qallayno besba waa dhammaatay yacni waa itibaac sababtu waa in tanna nebigu amray tanna aanu amrin sharciguna waa itibaac laakiin culammada muta'akhiriintu waxay doonaan xikam markaa inay tilmaamaan oo waxay yidhaahdaan salaaddii way fara badanaysaa gabadhii markay toddoba maalmood ay xayd ahayd maalin iyo habeen kastaba shan salaadood ay waajib ku ahaayeen toddoba lagu dhiftay shan waxay noqonaysaa shan iyo soddon arrinkiina bil walba waa soo noqonayaa mashaqaa ku sugnaanaysa dadkana mashaqada waa laga khafiifiyey yuriidu allaahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra marka rafculmashaqa wax la yidhahdaa jiraa saas aawadeed baa loo sahloo la yidhi salaadda qallaheedoodin ma saarna laba iyo tobankii biloodna way soo noqonayaa xaydkii marka waxay noqonaysaa bil kasta inay shan iyo soddon salaadood qallayso ayaa ka dhalan lahaa haddii maalmaha xaydkeedu ka sii badan yahayna waa ka sii daranta shan iyo toban maalmood hadday noqoto shan iyo tobankii maalmood marka lagu dhufto min shan salaadood waxay noqon lahay shan iyo toddobaatan salaadood bay noqon lahay haddii la yidhahdo bil kastaba shan iyo toddobaatan salaadood qallee dee cusraa ku jira waxaa dhici kari lahay dadka qaarkood inay cibaadadii karaahiyaystaan soonkii isagu ma soo noqnoqonayo waa bil keliya ramadaanoo qura ayaa asaalatan waajib ah oo faral ah maalmihii ay xaydka ahayd way qallayn kartaa bisuhuula cusriga iyo mashaqada ku jirtaa salaadda qallaha la qallaynayo ayaa takhfiifan loo riday soonkiina loo amray laakiin saxaabadu waxba tacliilaadka iskuma dayin dadkay la hadlayaan dad iimaankoodu xoog badan yahay buu ahaa waxaad deeqaysoo ku filaydba tanna nebiga amray tanna ma amrin besba waaya wuxuu sheekhu yihi raximah ullah wa idaa tahurat qubayla alfajri fasaamat saxa sawmuha gabadhi hadday daahir noqoto waaga dilaaciisa in yar ka hor waa tasghiiru qablin qabli baa la tashiiriyey tashiiru lqabli qubayl baa l in yar ka hor waaga dilaaciisii fajru saadiqa bay daahir noqotay fa saamat way soontay saxa sawmuhaa waa asaxayaa soonkeedu wain lam taktasil ilaa bacda alfajri <clears throat> yaynay maydhanba waaga dillaaciisa dabadii mooyaane ka hor yaynay maydhanbee soonkeedu waa asaxaya bimacnaa dhiiggii xaydka yadaan ka maydhan laakiin ka daahir noqotay baa waagii dilaaca kamayse maydhan qubayla alfajri bilaxda ilbidhiqsiyar ka hor ama daqiiqad ka hor bay daahir noqotay qasata albaydaa bay aragtay waxaa waagi dilaacay oo maalinnimada xukunkeedu soo galay iyadoo aan tadahurkii la iman laakiin daahir noqotay isla marka ay daahirnimada aragtayba isla markaaba waa in soonkii ay niyeysaa ila soonku hadduu faral yahay waa in habeenkii la niyeeyaa man lam yubayit asiyaama min alleyli falaa siyaama lah marka maydhashada ay xaydka ka maydhataa uma sharti aha soonka uma sharti aha duhriga ay xaydka ka daahir noqotay baa u sharti ahe tatahurka ay ka daahir noqonayso bificli nafsiha oo ay maydhanaysaa mid u shartiya ma aha soonkii kaljunubi idaa nawa siyaam bacda alfajri bay iska maydhatay soonkeedina waa u asaxay kaljunubi waxay la mid tahay kii janaabada qabay idaa nawa siyaama hadduu soonka niyeeyo wa huwa junubun waalxaal huwa isagu junubun uu janaabo qabo ayuu soonkii niyeeyey walam yakhtasil mana maydhan ila bacda tuluuci alfajri markii waagii dilaacay dabadeed mooye ka hor ma maydhan fajru saadiqu markuu dilaacay dabadeed ayuunbu maydhan fa inna sawmahu saxiix soonkiisu waa saxiix sidaa junuubkaba soonkiisu u asaxayo iyadoo maydhii waajibkaa lagu leeyahay oo bacda alfajri uu maydhanayo ayaa gabadhii caadada qabtayna markay daahir noqoto qubayla alfajri oo ay maydhanayso bacda alfajri soonkeedu u asaxaya hadday isla wakhtigaa niyeyso hadduu sunno yahayna dee waxaabay niyeyn kartaa bacda alfajriga mar haddii goortay daahir noqotay oo calaamaddii daahirnimada aragtay qabla alfajri ahaa niyada marka waxa soonka sunnada ah waxaabay niyayn kartaa subaxnimada mar haddayna mufatir la iman waaya lixadiisi caayishata radia allaahu canha qaalat waxaana u daliila xadiiska caaisha inay tidhi kaana anabiyu sala allahu aleyh wasalama yusbixu junuban min jimaacin hayr ixtilaam nebigu calayhi asalaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray mid waabariista bimacnaa waagu u dilaaco waa waabariista loogama jeedo qorax baa u soo baxday ma u qaadan saas kaana nabiyu sala allahu aleyh wasalama nebigu wuxuu ahaan jiray yusbixu mid waa bimacnaa fajru saadiqu u dilaaco junuban xaaluu janaabo qabo min jimaacin hayr ixtilaam oo galmo sababteed ay janaabadaasi ugu timiye riyo markaa uu riyooday oo galmo ku riyooday aynay ugu iman culamo badani waxay yidhahdaan nebiga sala allahu aleyh wasalam ixtilaam kama dhici jirin waayo waxay yidhaahdaan ixtilaamku waa min ashaytaan shaytaan xaggii buu ka ahaaday yidhaahdaan kaiir min ahli ahliilcilmi marka wax ixtilaami kama dhici jirin bay yidhahdeen wax daliiloo si ay sheegayaan ma arag min jimaacin hayr ixtilaam uma yasuumu fii ramadaan dabeedna waa soomi jiray nebigu calayhi asalaatu wasalaam ramadaan ee gudaheeduu soomi jiray isagoo goorta uu waabariistay uu janaabo qabay bimacnaa waagu u dilaacay uu janaabo qabay janaabadaasina weliba ay ugu timi galmo uu xaasaskiisa mid ka mida u galmooday oo weli aanu ka maydhan baa waagu u dillaaci jiray soonkii faralkaa baanu soomi jiray muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyey mas'alada halkan oo sheekhu kaga hadlayaa waxay ku saabsan tahay gabadhii caadada qabtay tii dhiigga dhalmada lahaydna waa la mide alxaa'id haddii ay daahir noqoto calaamaddii daahirnimada aragto qubayla alfajri waaga fajru saadiqa dilaaciisa in yar ka hor oo ay sidaa ku soonto walow yaynay maydhanba markaa hore ee habeenku isku jiray bacda alfajri ha maydhatee soonkeeduna ina oo maydhashada kuma xidhna sixada soonku asaxaya maydhashada dhiigga xaydka laga maydho sixada soonku kuma xidhna laakiin daahir noqoshada laga daahir noqdaa asixitaanka soonku asaxaya way ku xidhantay waana tuhur iyo tatahur saasaa loo kala farkay masalada caynkaasee sheikhu sheegay wuxuu uga qiyaas qaatay mas'alo kale mas'alada kalaa nas leh masalada kale waxay ku saabsan tahay ruuxa janaabada qaba isagoo janaabadii aan ka maydhan janaabadaasina goortii habeenka ahayd dhacday waa aynay fajru saadiqa soo gaadhin sababteedu ee galmo waa habeennimadu intay isku jirtay uu la yimi janaabadaasi ay ugu timeen soonkiina uu sidaa ku niyeeyey waagu uu dilaacay isagoo janaabo qaba soonkiisu inuu asaxayo xadiiskii caaishaa ku soo arooray wakadalika xadiisu ummi salama ayaa ku yimi caaisha iyo ummu salama labaduba saasay sheegeen haddaba masaladaa waxaa jira xadiis khilaafsan man asbaxa junuban falaa sawma laah waxaa nebigu calayhi asalaatu wassalaam uu yidhi min xadiisi abi hurayra ruuxa waa beriistay isagoo janaabo qabaa soon ma leh waana xadiis saxiix ah marka xadiiskan iyo xadiiskaasaa iska hor imanaya culamo badani waxay yidhahdaan xadiiskaasi waa mansuukh oo waxay yidhahdeen wejiga ugu fiican in lagu xambaaraa waxay tahay waagii hore ee habeenka ramadaan galmada aan la oggolayn oo galmo aan lala iman karayn ayaa lagu xambaaraya marka waa la nasakhay xukunkan kale ka dambeeyey waatii ay ku soo degtay arrinkaas bannaynta galmada la bannaynayo habeennada ramadaan iyo cuntadii iyo cabbitaanka in la bannaynaayo bacda annawm fii ramadaan seexasha habeenkii la seexday dabadeed in la bannaynaayo in wax la cuno oo wax la cabbo oo waagii hore ay mamnuuc ahayd shakhsigu hadduu markaa afuro oo ramadaan ka afuro soonkii ramadaan inta aanu seexan cunistii cabbitaanku waa u bannaan tahay alcishaa oo kale inuu wuxuu doono cunaa waa u bannaanay laakiin hadday dhacdo inuu gam'o saasaa buu yaro jiifsaday qubayla alcishaa dabeedna waa gam'ay waa toosay wax inuu cuno iyo wax inuu cabbaa mid u bannaanayd may ahayn muxaram bay ka ahayd markii hore aayaddii suuratu albaqara ayaa ku soo degtay iyadoo arrinkaa lagu bannaanya uxila lakum leylata asiyaami arafathu ilaa nisaa'ikum hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahun alaaya galmadii waxay noqotay ramadaan habeennada ramadaan in galmadu bannaan tahay ninku xaaskiisa u tagaa mid bannaan inay tahay oo xalaal ah marka xadiidkan waxaa lagu xambaarayaa wakhtigaa hore inuu ahaa man asbaxa junuban falaa sawma lah waa ninkii galmo sameeyey habeenka ramadaan bacdi kale waxay ku xambaareenoo culammada ka mida inay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamaya laazimkii iyo malzuumkii mid la cabbiray oo ka kale loo jeedaaye waxaa laga tilmaamaya man asbaxa mujaamican kii waa barista isagoo galmadii samaynaya baa waagu u dilaacaa falaa sawma lah waa nooc ta'wiila haddii la yidhaahdo marka waxa weeye junuban mujaamican baa loo jeedaayoo laasimkii iyo malzuumkiiba midkoodka kale laga cabbiraye maxaa ta'wiilka noocaasa loo samaynaya waxaa loo sameeyey liajli hada alxadiis ya wuxuu noqonayaa marka xadiiskaasi mu'awal ayuu noqonaya junub mu'awal bimujaamic mansuukh weeye culamada qaar waa yidhahdeen aqwaal kalena waa ku sugan yihiin qaar kala farqinaya faralka iyo sunnaha qaar markaa falaa sawma lahu kamaal in la nafinayo ku xambaaraya wanafyi lilwujuudi uma sixa suma alkamaali farcayanna rutba abu hureyre markii mas'alada xadiiskaasi ka caanbaxay saxiixu muslim waxaa ku sugan marwaan inuu cid u diray uu yidhi waa bal ummu salame iyo caaisha u tago soo weyddiiya waa fii saxiixi muslim waa la soo weyddiiyey xadiiskan bay sheegeen marwaan markii lagu soo warceliyoo la yidhi caaisha iyo ummu salama saasay yidhaahdeen ayuu yidhi bal haddaba abu hureyre bal orda u tago weyddiiya abu hureyraa loo tegey waxa lay xadiiskanaad sheegaysaa muxuu yahay caaishiya ummu salama la soo weyddiiyo waxay yidhahdeen nebigu sala allahu alayh intuu xaasaskiisa mid ka mida u tago ayaa isagoon ka maydhan oo eh, janaabadii qabaa ayaa waagu u dillaaci jiray ramadaantiina sidii buu ku soomi jiray abu hurayra markaa wuxuu yidhi anigu nebiga kama maqlin waa layga sheegay mar wuxuu sheegayaa fadl bnu cabaas baa iga sheegay marna wuxuu odhanayaa baan filayaa cabdiraxmaan ibnu abi bakrin waxaa laga yaabaa labaduba inay iga sheegeen aniga waxaa iga soo naqliyey buuhi oo iga sheegay fii riwaaya fadl bnu cabaas wa fii riwaaya cabdiraxmaan ibn abi bakrin laakiin caaishai umu salem hadday sheegeen iyaga u aqoon badan ya calaa kulli xaal xadiiskaas waa laga yaaba inuu kaa soo horbaxo waxaan u sheegayaa si aanu hadhow ishkaalka ugu samayn xadiiskani siduu sheegayo ayaa markaa noqonaysaa sida la raacayo kaana waxaa lagu xambaarayaa inuu yahay qabla dalik ama fuqahada qaarkood warkay ku xambaareen xadiiskaana waxaa lagu xambaarayaa soonka sunnaha kana faralka dee uma yasuumu fii ramadaan baa ka hor imanaysa macnaa loogu xambaaraa meesha mata waaya alxukmu ahaalis xukunka saddexaad altawaafu bilbeyt waa tawaafka beytka lagu tawaafo fayaxrumu calayha altawaafu bilbeyti farduhu wa nafluhu waxaa xaaraan ka ah gabadhii caadada qabtay tawaafkay beytka ku tawaafaysa beytullaahi alxaraamka kacbada farduhu faralkiisu xaaraan buu ka yahay tawaafka kiisa faralka ah wa nafluhu iyo kiisa sunnada ah yani dawaafku wuxuu leeyahy faral iyo sunnu mid walba leeyi manaasigtoo keliyana kuma gaarahee isaga aan qofku markaa muxrimba ahaynoo xaj iyo cumraba ku jirin ayuu kacbada ku dawaafi karaa xilli kastaa lagu dawaafi karaa waxaana fiican qofku weliba hadduu joogo maka dawaafku waa cibaado maka ku khaas ah kacbada keliyay ku gaar tahay mawdic kale lagama helaayo haddii ilaahay ruuxa u fudaydiyo oo tago waxa fiican dawaafka inuu farabadsado cibaadooyinkii kale meelo kalea laga heli karaa hadday qur'aan akhris tahay hadday salaad tahay hadday soon tahay hadday dikri tahay hadday duca tahay laakiin tawaafku waa mukhtasun bilkacba walyatawafuu bilbeyti alcatiiq saas aawadeed waa in laga faa'iidaystaa inta la joogo toddoba toddoba goor baana loo xidhayaa ya toddobadii goore kaste aad ku wareegtaa kacbada waxay ka dhigan tahay ka cidqi raqaba sida axaadiista ku soo aroortay qoor inaad xorayso kalay ka dhiganta yaa waa fursa marka kaa hore aad dhammayso toddobadaas ragcadta iyo tawaaf baa la tukanaya haddaad kari karto inaad sidaa u marto yaa oo cashara maraad toban gooro min toddoba aad samayso haddaad awoodi karto way adagtahay inaad awooddaay yaa fafcal waayah fa yaxrumu calayha atawaafu bilbeyti farduhu wa nafluhu walaa yasixu minha kamana asaxaayo gabadha caado qabta ama dhiiggii dhalmada ama dhiiggii caadada leh dhiigga dhalmadu waa iskala xukma dhiiggii caadadu hadda sheegaye kama asaxayo tawaaf ka asix maayo liqowli nabiyi sala allahu alayh wasalam waxaa u daliila hadalkii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi licaa'ishata caaisha ku yidhi lammaa xaadad goortay caadada heshay dhiigga caadada heshay ifcalii maa yafcalu xaaju hayra anlaa tatuufii bilbeyti xataa tathurii waxaad samaysaa maa yafcalu ay mila maa yafcaluun kuu samaynayo kala samee alxaaju ruuxa xaajigii samaynayo ruuxa xaajigii wuxuu samaynaya wax la mid a la kaale hayra anlaa laa tatuufii bilbeyti waxaad kaga beddelantao kaga duwan tahay inaanad beytka ku dawaafayn xujaajtu halkay tawaafka beytka samaynayaan inay ku dawaafaan adigu taa la iman mayse xataa tahurii ilaa adaahir noqonayso waayah wa amaa baqiyatu alafcaali ficillada kale miyaa ee xajka la samaynayo gudihiis ka sacyi bayna asafa waalmarwa waa sida roorista la roorayo ama la soconayo safa iyo marwe dhexdooda iyo walwuquufi bicarafa iyo istaagga carafa la istaagayo bimacnaa lagu sugnaanayo wuquuf bimacna almuks iyo walmabiiti bimusdalifata wa minan iyo hoyaatinka loo hoyanayo musdalifa habeenka tobnaad loo hoyanayo wa minan iyo mino in loo hoyanayo habeennada markaa koob iyo tobanka iyo labiyo tobanka iyo saddexiyo tobanka iyo maalinta markaa ka horraysa carafa lafteeda habeenka carafaad in loo hoyanayo carafaad loo ataatigel yahay in loo baxo subxi wa ramyi aljimaar iyo jamaraadka in la tuurayo dhagaxa tuurkii iyo waghayriha ashyaadaa waxaan ahayn iyo ficiladaa waxaan ahayn oo min manaasik alxaji waalcumra ka mida cibaadaadka xajka iyo cumrada lagu imanaya khaaska manaasigtii xajka ama cumrada ka mida falaysat xaraaman calayha kama xaaraan aha gabadhii caadada qabtay wakada tii dhiigga dhalmada lahaydna kama xaaraan aha wa calaa haadaa sidaa marka lagu socdo falow taafat ilunha gabadho hadday dawaafi lahayd wahiya taahirun walxaal hiya iyadu taahirun ay taahir tahay uma kharaja alxaydu bacda atawaafi mubaashara dabeedna dhiigga xaydku uu ka soo baxo ee tawaafka dabadii isla markiiba uu ka soo baxo sidaa markay u dhammaysay waa kana waa soo baxay aw fii asnaa'i sacyi ama wuxuu ka soo baxay sacyi bayna safa waalmarwa markay maraysay safa iyo marwa dhexdooda ayaa dhiiggii ka yimi falaa xaraja fii dalik arrinkaa wax dhibi kuma sugna sheekhu waxauu inoo sheegayaa raximahu allah gabadhii caadada qabtay waxyaalaha ka xaaraantaan u bannaanayn kana asaxayn waxaa ka mid ah dawaafka kacbada ay ku dawaafayso inay dawaafto kacbada ku dawaaftaa uma bannaana faral iyo sunnatoonna hadday la timaaddana kama asaxayo hadday la timaadana mid ka asaxaya maaha waxaana u daliila inaan dawaafku u bannaanayn xadiiskan caaisha ifcalii maa yafcalu xaaju ghayra an laa tatuufii bilbeyti markaa dawaafka beytka ay ku dawaafaysaa waxa mancinayoo diidaya dhiigga xaydka wujuudu alxayd baa diidaya waxaa kaloo u daliila xadiiska safiya axaabisatuna hiya wuxuu inoogu keeni doonaa tawaafu lwadaacu halkanuu kaga hadlayo ayuu keeni doonaa waxaa laga qaadanayaa xadiiska kale laftiisana inayna kacbadii ku dawaafayn iyadoo dhiiggii qabta wuxuu kaloo sheikhu inoo tilmaamaya ficillada kale ee manaasigta xajka ka mida dhammaan waxay noqonayaan qaar aan xaaraan ka ahayn oo u bannaan gabadhii iyadoo caado qabta waayo cumuumka xadiiskan baa u deliila hayra anlaa tatuufii bilbeyti xataa tahurii xadiiskan ayaa u deliila saas aawoodee alsacyu bayna asafa waalmarwa looma shartiyo inay dhiigga xaydka ka daahirta asafa waalmarwana masjidka kama mid ahayn wakhtigai nebiga calayhi asalaatu wassalaam laakiin fiima bacdu dee gidaar baa lagu soo xidhay iyadoo gaar uu u xidhan yahay haddana dhismihii masjidkaa la geliyey marka xukunkii masjidka ma yeelanaysa mise ma yeelanayso waxay ahlucilmigu leeyihiin mar haddii wakhtigii nebigaba calayhi asalaatu wasalaam xukunka masjidka aynay lahayn oo saci bayna safa walmarwa masjidka ay ka baxsanayd iminkana marka waxa weeye gaar ay u xidhan tahay oo munfasil inay tahay gaar ay u xidhan tahay xukun masjid waxay yeelanaysaa un marka sufuuftu xidhiidhsan yihiine salaadda la tukanayo waa attaabicu taabic laakiin haddii kale waxay noqonaysaa in xukunkii masjidka aynay lahayn saas aawadee gabadhe hadday dawaafkii la timaado oo markay dawaafkii dhammaysatay dabadeed baa dhiiggii xayd ku yimi sacyigiima waxay sugaysaa intay daahir noqonayso mise markan bay iska sacayn kartaa markan bay sacyinaysaa dhib male waa in marka waxaweye dhiiggu inuu kaga daato meesha wayna iska jirtaa taas yada ah ixtiyaad samaysaa iskaga ilaalinayso dacankaa samayso sacyigii way la imanaysaa saasayna ku dhammaysanaysa khalaas waa waayahay alxukmu raabic xukunka afraad suquudu tawaafi alwadaac tawaafka nooca layahaa tawaafu alwadaac inuu ka dhacaayo gabadha muddada ay xaydka qabto haddii safarkeedu ku soo beegmo waa ka dhacaya tawaafu alwadaacu tawaafu alwadaacu asaalatan marka hore waa waajib tawaafku wuxuu u qaybsamaa mid sunno ah iyo mid waajib ah iyo mid rukni ah ka ruknigu marna ma dhaco tawaafka waajibka ahi ee aan rukniga ahayni isagu waa ka dhacayaa gabadhii caadada qabtay oo dhiigga caadada lahayd damulxayd ama damunifaas hadduu safarkeedii ku soo beegmo xaaladdaas oo tawaafkii rukniga ahayd dawaafulifaada ay tawaaftay way safri kartaa waajibnimadaasina waa ka dhacday wax dhiigina ma saarna umana baaqanayso aya tawaaf ma tawaafi karto iyadoo dhiiggaa caadada leh waa maanic min altawaaf wuxuu idhi sheikhu raximahullah alxukmu raabicu suquudu tawaafi alwadaaci minha tawaafka tawaafulwadaaca la yidhahdo ama tawaafka sagootigu inuu ka dhacaayo gabadha ow sababtaa xaydka uga dhacayo muddada ay caadada qabto ama dhiigga caadada leedahay haddii safarkeedu ku soo beegmo u baaqan mayso wax beddeloo kale ku waajibayaana ma jiro faida akmalat ilunhaa manaasika alxaji waalcumra faida akmalat ilunhaa gabadhu hadday dhammaystirto manaasika alxaji waalcumra manaasigtii xajkiiyo cumrada ay dhammaystirto uma xaadat intaa dabadeed dhiigga caadada ay hesho qabla alkhuruuji ilaa beladiha intaynay beledkeedii u bixin oo u safrin ay xaydo oo dhiigga caadada ku yimaado waistamara biha alxaydu ilaa khuruujiha dhiiggaa xaydkuna uu ku daa'imo ku sugnaado ilamaa iyo goortii ay baxaysay laga soo gaadho fa innahaa takhruju bilaa wadaac fa innahaa gabadhaasi takhruju waa baxaysaa bilaa wadaacin tawaafulwadaac la'aantii bay baxaysa lixadiisi ibni cabbaasin radia allaahu canhuma waxaa u daliila xadiiska cabdulahi ibni cabbaas qaala inuu yidhi umira annaasu an yakuuna aakhira cahdihim bilbeyti ila annahu khufifa can ilmar'ati alxaa'id umira annaasu dadka waxaa la amray an yakuuna inuu noqdo aakhiru cahdihim bilbeyt aakhirana waa loo dabdiyaa an yakuuna inuu noqdo ay huwa tawaafku aakhira cahdihim bilbeyt bilbeyti ay tawaafu bilbeyt beytka in lagu tawaafaa inay tahay waxa ugu dambeeya aakhira la yidhaahdo oo dabeedna markaa waxaw tawaaf damiir u noqonaya la qadaro ilaa annahu khufifa can ilmar'ati alxaa'id ha yeeshee waxaa laga fudaydiyey oo laga khafiifiyey gabadha xaydka ah oo dhiigga caadada qabtaa wakhtigaa ay safrayso xaa'idka ah iyada waa laga khafiifiyey oo rukhsa ayaa la siiyey yacnii wujuubka waa laga riday muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyey walaa yustaxabu loo jeclaysan maayo loo sunayn maayo lilxaa'idi gabadha caadada qabta loo sunnayn maayo cinda alwadaaci sagootiga agtiisa an taatiya inay timaaddo ilaa baabi almasjid alxaraam albaabka masjid masjidxaraamka inay timaaddo wa tadcuu ay ducaysato lianna dalika lam yarid cani nabiy sala allahu aleyh wasalam sababtuna waxay tahay arrinkaasi nebiga calayhi asalaatu wassalaam kama soo aroorin oo arrin nebiga ka yimi oo axaadiistiisa lagu hayo ma aha waalcibaadaatu mabniyatun cala alwaarid cibaadaadkuna waxay ku dhisan yihiin waxa soo arooray mar haddii nebiga calayhi asalaatu wasalaam aynay ka soo aroorin mashruuc noqon mayso oo lama odhanayo qur baa ku jirta ama waa sunne la odhan maayo bal ilwaaridu cala sala allahu aleyh wasalam arrinka nebiga ka soo arooray yaqtadii wuxuu keensanayaa dalbaya khilaafa dalika sidaa khilaafkiis fa fii qisati safiyata radia allaahu canha qisada safiya waxaa ku sugnaa ilaahay raalliha ka noqdee xiina xaadad goortay dhiiggaa caadada heshay oo ay xayday bacda tawaafi alifaada tawaafkii rukniga ahaa ee tawaafulifaada la odhan jiray dabadii markay tawaafkaa tawaaftay dabadeed ana nabiya sala allahu aleyh wasalam waxaa qisada ku sugnayd in nebigu qaala laha uu ku yidhi faltanfir idan yacnii ha baxdo markaasba marba haddii waxa weeye ay dawaafu lifaada dawaafkii rukniga ahayd aad dawaaftay dawaafulwadaaciyaynay u baaqana ha baxdo sida fasaaxada badan ee culammada shuraaxdu ay sheegeen waa in fa'da lahoos dhigo faltanfir muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsan yahi bukhaariyo muslim baa labadaba soo wariyey walam ya'mur bilxuduuri ilaa baabi almasjid ma amrin nabigu sala allahu aleyh wasalam bilxuduuri inay gabadhu timaaddo ilaa baabi almasjid albaabka masjidka inay timaaddo ma amrin walow kaana dalika mashruucan hadduu arrinkaasi ahaan lahaa mid waxa weeye mashruuca oo la sunnaynayo labayanahu nabigu calayhi asalaatu wassalaam waa caddayn lahaa wa ama tawaafu alxaji waalcumra tawaafka xajka iyo tawaafka cumrada miya bimacnaa waxaa loo jeedaa tawaafka rukniga ka ah xajka ama cumrada falaa yasqutu canha kama dhacayo gabadha oo caaday qabtaa ama dhiiggii caadada ama dhiiggii dhalmada ay leedahay uga dhici maayo bal tatuufu waa tawaafaysaa idaa tahurat markay daahir noqotay tawaafaysa yacanii waad joogaysaa waa u baaqanaysaa markay daahir noqotana waa tawaafaysa masala waxay ku saabsan tahay tawaafulwadaac xukunkiis masalena waxay ku saabsan tahay gabadha ee markaa caadada qabto oo dhiiggaa caadada leh haddii ku soo beegmo wakhtigii safarkeedu dhiiggaasi ku soo beegmo in dawaafulwadaac aanu saarnayn masalada hore aan ku horrayno dawaafulwadaacu marka hore asaalatan ma waajib baa mise waa sunne culammadu waxay kaleeyihin laba qowl bacdu ahlicilmi baa waxay yidhahdeen marka horeba waajib ma ahe waa sunne madaahibta qaarkood baa sidaa qaba waxaanay yidhaahdeen hadduu waajib ahaan lahaa gabadha caadada qabta kama dhaceen hadduu ka dhacayna waxaa ku waajibi lahaa fidyo fidye la'aan marba hadduu ka dhacayo oo fidyana aynay saarnayn waxaa laga qaadanayaa inay sunno yahayoo aan waajibba ahayn tacliilka noocaasay deliishadeen laakiin qowlkaasi saxiix ma aha qowlka saxiixi wuxuu yahay culammada ay ku tageen in badan oo ka mida ama jamaahiirtooda ay ku tageen in dawaafulwadaacu yahay waajib rukni ma aha laakiin waa waajib waxaana u deliila inuu waajib yahay amarka soo arooray oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu amray in ruuxa xaajigu markuu baxayo inuu camal uu qabto uu ugu dambeeyo inuu beytka ku sii tawaafo xadiiskaa uu inoo sheegay sheikhu waxaa kaloo u deliila ibnu cumar wuxuu yidhi man xaja falyakun aakhiru cahdihi bilbeyti ila alxuyad rakhasa lahuna rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam waxaa soo wariyey nasaa'i iyo tirmidi iyo xaakim xaakimna wuxuu yihi waa saxiix marka xadiiskaasina wuxuu tilmaamayaa rukhsuu ka cabbirayaa ruksaduna waxay timaaddaa shay waajiba ayaa rukhsa ka timaaddaa ee shay sunna ah ruksa kama timaado waana amar falyakun aakhiru cahdihi bilbeyti ila alxuyab waxaa kale u daliila xadiiska ku soo arooray riwaayaadka xadiiska ibnu cabaas mid ka mid ah wuxuu sheegayaa kaana annaasu yansarifuuna fii kulli wajhin faqala rasul lah sal allahu alay wasalam laa yanfiranna axadun xata yakuna aakhiru cahdihi bilbeyt rawaahu muslim markii hore dadku gees walba waa u bixi jireen markay xajka saa u dhammeeyaan yansarifuuna fii kulli wajhin markii dambaa lagu yidhi ruuxna yaanu bixin ilaa uu noqonaayo waxa ugu dambeeya uu qabtaa inuu beytka ku sii tawaafo marka adilada waxaa laga qaadanaya wujuubka tawaafulwadaac waajib ka laga qaadanaya wujuubka uu waajibka yahay ayaa laga qaadanaya haddaba markaynu garannay sida saxiixa inay tahay tawaaful wadaac inuu waajib yahay wujuubka waxa laga ruqseeyoo laga reebay gabadhii dhiigga lahayd gabadhii xaa'idka ahayd ee dhiigga caadada lahayd waxaa kaloo la mid ah ta dhiigga dhalmada lihina waa la mide eh. iyagu mar haddii tawaafkii rukniga ahaa ay tawaafeen xajka intii kale ay dhammaystireen tawaafulwadaac uma baaqanayaan waana ka dhacaya tawaaful wadaacaas ilaa annahu khufifa can ilxaa'id iyo rakhasa lahunna rasuul lahi sala allahu alayh wasalam iyo axaadiista la midka ayaa ku caddaynaya xadiiskan safiye laftiisa faltanfir idan marka idan wax fidye oo saarani ma jirto oo lama odhanayo dhiig waa inay ku kabtaa la odhan maayo waayo rukhsa nebigu sala allahu alayh wasalam ka rukhseeyaa meesha taalla marka jamaahiiru ahlilcilmi waxay yidhaahdeen tawaafkaasi waa ka dhacayaa walaa yalzamuha damun bitarkihi hada madhab ashaaficiyi wa maliki wa abi xaniifata wa axmada walculamaai kaafatan ila ma xaka bnu lmundiri can cumara wa bnihi wa zayd bni haabit imaamu nawowi wuxuu odhanayaa mar hadduu xaydkii ku soo beegmay wakhtigii ay safraysay dawaafulwadaaci waa ka dhacay dhiigna ku waajibi maayo inay neef ku qasho xaramka waajib ku noqon maayo saasi waa sida afarta imaam ay qabaan iyo culammada kaleba waa siday qabaan culammadoo dhan baa saa qaba mooyaane arrinka laga sheegay saddex saxaabi cumar bnu khataab iyo cabdulaahi bnu cumar iyo zayd bnu saabit ha yeeshee waxaa sugnaaday laba ahaan inay ka noqdeen ra'yigoodii cabdulaahi bnu cumar iyo zayd bnu saabit labaduba waa ka noqdeen labadaba noqodkooda wuxuu ku sugan yahay midna bukhaari midna muslim ayuu ku sugan yahay cid masaladaa ku sugnayd waxaa la ogsoon yahay oo yidhi waa u baaqanaysaa waa inay sii tawaaftaa cumar bnu khadaab ayaa la ogsoon yahay waxaana lagu xambaaraya isagana inaan xadiidku soo gaadhin ayaa lagu xambaaray marka waxay noqonaysaa eh, fidyana ku waajibi mayso tawaafulwadaacina waa ka dhacay saasuu noqonaya waxaa la mida gabadhii nifaaska lahaydna waa la mid xadiidka safiye laftiisuna waa ku tusinayaa dhiigga nifaaskuna inuu waxa weeye sabab ridaye yahay hadduu wakhtigii safarka ku beegmo dawaaf wadaaci inuu ridayo oo safiya markay sheegtay inay xayday axaabisatunaa hiya ayaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam miyayna xabisaysaa markaasi markaa sii weydiiyey waxay u sheegtay in dawaafulifaadihi dawaafkii rukniga ahaa inay dawaaftay markaasuu yidhi faltanfir idan yani haddaba ha baxdo mar haddii dawaafkii rukniga ahaa i dawaaftay uma baaqanayso dawaafulwadaa haddaba dadka qaarkood waxay sameeyaan gabadhii caadada qabtay inay yidhaahdaan marba haddii aynay tawaafi karayn ee ha timaaddo albaabka masjidka ha timaado masjidulxaraamka albaabkiis dabeedna halkaas ha ka ducaysato oo ilaahay ha ku barido si ay shabah ugu yeelato sagootigii kacbada la sagootiyey oo tawaafka lagu sagootiyey arrin kale oo shabah ku lehoo nowcan maa cibaado dee ula imanayso waayo albaabkii masjidka ku ducaysanayso sidaa ha la timaado laakiin istixbaabka dadka qaarkood taa istixbaabeen laa maxalla lahu min alicraab icraabta maxal kuma leh waayo arrin nebiga calayhi asalaatu wasalaam ka soo arooray maaha cibaadaadkuna waa tawqiifi waxay ku xidhan yihiin ee nusuus bay ku xidhan yihiin alcibaadaad tawqiifiya bimacnaa tacliimiya waxay nebiga calayhi salaatu wasalaam lagala kulmay ayuunbaa ilaahay lagu caabudayaa waxba layskama bilaabanayo haddii arrinkaasi mashruuc yahay oo qurba ku jiri lahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam baa sheegi lahaa mana sheegin marka waxaa laga qaadanayaa shayga aanu sheegini inaanu mashruuc ahay waayo nebigu sala allahu aleyh wasalam wax kastoo khayr ku jiro dadka waa u caddaynayey marka saas aawadeed waxaa laga qaadanayaa in waxaweeye taasi ay noqonayso muxdas oo ay bidca noqonayso waayahay alxukm alkhaamis almukthu fi lmasjid xukunka shanaad waa in masjidka ay ku sugnaato gabadhii xaaraan bay ka tahay wakhtigaa ay dhiigga xaydka leedahay ama dhiigga cisada leedahay fayaxrumu cala alxaa'idi an tamkutha fi lmasjidi xataa musalla alciid waxaa xaaraanka ah gabadha caadada qabtaa oo dhiiggaa cisada leh an tamkutha inay ku sugnaato filmasjidi masjidka ay ku sugnaato masjidkuu doonaba ha noqdee xaaraan bay ka tahay xataa musalla alciid xataa musalla alciidi yaxrumu calayha an tamkuha fiih xataa musallaha ciidda waxaa ka xaaraana inay ku sugnaato ayaa xaaraan ka ah lixadiisi ummi catiyata radia allaahu canha waxaa u daliila xadiiska ummi catiya ilaahay raalliha ka noqdee annaha samicat inabiya sala allahu aleyh wasalama yaquul inay maqashay nebiga calayhi asalaatu wasalaam isagoo odhanaya yakhruju alcawaatiqu wadawaatu alkhuduuri waalxuyadu way soo baxayaan dumarkii shabbadaha ahaa alcawaatiq waa dumarka yaryar ee markaa qaan gaadhay ayaa waxaa la yidhaahdaa cawaatiq iyo wadawaatu alkhuduuri kuwii asturada u saaxiibka ahaa ee muxajabaadka ahaa iyo walxuyadu kuwa caadada qabaa intuba waa soo baxayaanoo ciidday u soo baxayaan oo musallaha ciidda waa inay yimaadaan wa fiihi waxaa ku sugnaa xadiidka yactasilu alxuyadu almusallaa waa ka dheeraanayaan dumarkii caadada qabay meesha lagu tukanayo waa ka fogaanayaan muttafaqun calayhi waa laisku waafaqsan yahi bukhaari iyo muslim ayaa labaduba isku waafaqsan yihin jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhaahdaan ninkii janaabada qabay ama ruuxii janaabo qabay iyo gabadhii dhiigga xaydka lahayd ama dhiigga dhalmada lahayd labadaba xaaraan waxa ka ah inay masjidka ku nagaadaan oo ku sugnaadaan waxayse ka soo reebeen culammo badani maritaanka masjidka la dhex maro oo xagga inta laga soo galo xagga kale laga baxaa haddii laga aamin qabo dumarkaa dhiigga lihi inay wax ku kaga daataan haddii taa laga aamin qabo way u bannaantay yidhahdeen ruuxii janaabada qabayna waa u bannaantahay inuu masjidka dhex maro ka gudbo waxay u deliishadeen culammada qaarkood aayadda suuratu nisaa laa taqrabu asalaata wa antum sukaara xataa taclamuu maa taquuluuna walaa junuban ila caabirii sabiilin xataa takhtasiluu oo waxay u fasireen junubka marka la sheegaayo macnuhu inuu u dhacayo mawaadicda salaadda ha u dhowaanina yacnii meelaha salaadda lagu tukado masaajidda ah idinkoo janaabo qaba ha u dhowaanina ilaa ka maydhataan mooyaane inaa qaar waddo ka tallaabaya tihiin oo bimacnaa sidii dariiqoo kale masjidka u maraya xaggaa ka soo galan xagga kale uga baxaya culammada qaar baa saa u fasiray bacdu ahlicilmina tafsiir kale ayay maraan haddii gabadhii dhiigga lahayd aan laga aamin qabin masjidkii in wax kaga daataan iyada qowlan waaxidan caraan bay ka tahay waayo najaasaynta masjidka ay nijaasaysaa mid u bannaan maaha iyada laba iskuma khilaafsana laakiin haddii kale ma u bannaantahay inay ku sugnaataa mise uma bannaana taas waxaa ku sugan yacni khilaaf culammada dhexdooda jamaahiirtu waxay leeyihiin xaaraan bay ka tahay inay ku dhex sugnaato masjidka xaaraan bay ka tahay ama xadiiska la soo wariye sheegaya laa uxillu almasjida lixaa'idin walaa lijunub isagu waa daciif ma asixin oo mid sugan ma aha ee waa daciif xadiidkan sheikhu ka daliishaday dalaaladiisa in laga daliishanaayo nadar baa ku jira waayo culamada qaarkood waxay leeyihiin waxaa loo amrayo inay ka dheeraadaan meesha lagu tukanayo maaha xukun masjid inay leedahay lubsiguna aan bannaanayn sugnaanshuhuna aan bannaanayn maaha ee waxay tahay waa si loogu ballaadhiyo oo loogu waasiciyo dadku meeshay ku tukanayaan oo safafkii aan loo goynin jumhuurkuna waxay ku xambaareen in amarkan looga jeedo sunnanimo xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi wa xamala aljumhuuru alamra almadkuura cala annadbi wuxuu u jeedaa yactazilu alxuyadu almusallaa buu u jeedaa waliyactazilna almusallaa lafdi kale waati ku soo aroray amar sariixa marka wuxuu yidhi jumhuurku waxay ku xambaareen waxamala ljumhuuru alamra almadkuura cala annadbi lianna almusalla laysa bimasjid waayo musalluhu masjid maaha fayamtanica alxuyadu min dukhuulihi dabeed marka ay iska diidaan oo ay iska ilaaliyaan dumarka caadada qaba inay soo galaan si ay isaga ilaaliyaan masjid maaha وأغرب الكرماني فقال الاعتزال واجب والخروج والشهود مندوب مع كونه نقل عن النووي تصويب عدم وجوبه shay hariiba waxaa la yimi kirmaani sheikha la yidhahdo shuraaxda bukhaariga ka mida xaafid ibnu xajar baa soo naqlinaya oo wuxuu yidhi ictizaalku waa waajib bixitaanka ay u soo baxayaan ciidda dumarka u soo baxayaan iyo ka qaybgalka ay ka qaybgelayaanna waa manduuba waa sunne inay ka dheeraadaanna musallaha ka fogaadaan hadday caado qabaanna waa waajib iyadoo lala qabo inuu ka soo raray nawowi waajibnimo la'aan inaynay waajib ahayn inuu sawaab ka dhigay oo sawaabnimo ku sheegay wa qaala bnu lmunayiri alxikmatu fi ictizaalihinna ana fii wuquufihinna wa laa yusalliina maca almusalliyaati idhaara istihaanatin bilxaali fastuxiba lahunna ijtinaabu dalik sheekha ibnu munayir la yidhaahdo oo taraajimta bukhaari sharxay ama fasiray kitaab mujalladaan weynayn ayuu ibnu munayir almaliki taraajim albukhaari bimacnaa abwaabta bukhaari ayuu fasiray culammaduna aad bay wax uga soo naqliyaan wa khaasatan xaafid ibnu xajar dhowr boqol oo mawdic inuu wax kaga soo naqlinayaan filaya oo mar walba ay dumarku ka fogaanayaan musallaha waxay tahay dumarka caadada qabaa inay musallaha ka fogaanayaan xikmada ku jirtaa waxay tahay istaagga musallaha ay istaagayaan iyagaan tukanaynin dumarkii tukanayay la jirkooda ay isla taagayaan waxaa ku sugan arrinka inay fudaydsanayaan muujin ay muujinayaan baa ku sugan nooc istihaanaa baa ku jirta iyagoo aan iyagu tukanayno salaadayno dee aan rukuucayn oo sujuudayno inay haddana safafkii markaa dhex taagnaadaan marka waxaa loo jeclaystay inay ka fogaadaan arrinkaas saasaa loo jeclaystay calaa kulli xaal mas'aladani iyaduna waa saas weeye musallaha ciidda xukunka looga dheeraanayaa masjidnimo ma aha sida saxiixa ah siday culammada badankoodu tilmaamayaanna saas weeye laakiin in masjidka ayna ku sugnaanin gabadhii markaa caadada qabtay inay dariiq ahaan u marayso oo hadday weliba ka aamin qabto in wax ku dhacaan ay taa ka aamin qabto ay ka ilaalisay oo iska xafiday arrinkaas way dhex mari kartaa waa ka gudbi kartaa laakiin jumhuurku waxay leeyihiin kuma sugnaan karto oo iskama fadhiisan karto asaadisu aljimaac xukunka lixaad ee ka mid a ah axkaamta ka dhalanaysa dhiigga caadada waa galmada gabadhi iyadoo caado qabta galmo loo galmoodaa ma bannaana xaaraan bay ka tahay sheekhu waxau uhi raximahullah fayaxrumu cala zawjiha an yujaamicaha wa yaxrumu calayha tamkiinuhu min dalik gabadhaa ninka qaba waxaa xaaraankaa inuu u galmoodo xaaraan bay ka too uma bannaanaa muddada ay caadada qabto oo dhiigga xaydka ay leedahay hadday dhiigga dhalmada leedahayna waa la mide damu xayd ama damu nifaas muddadaa inuu u galmoodaa uma bannaana wa calayha tamkiinuhu min dalik iyadana waxaa xaaraanka ah inay arrinkaas u oggolaato oo ay ka celin weydaa xaaraan bay ka tahay wayna isu diiddaa maaha aha markaa xaaraannimadu markaa ninkunbuu saaran tahay ee gabadhii haddii markaa waxa weeyaan isagu u dalbo ama uu u tago dembi kuma qabto maaha waa inay markaa diiddaa aynay u oggolaan inuu u galmoodo oo siday ninka xaaraan uga taha gabadhu inay yeeshana ay xaaraan ka tahay oo aynay u bannaanayn liqawlihi tacaala wayas'aluunaka can ilmaxiidi qul huwa adaa waxay ku weydiinayaan can ilmaxiidi xaydkay ku weydiinayaan qul waxaad tidhaahdaa huwa adan xaydku waa dhib weeye ama adan ay duu adan waa mid dhib u saaxiiba faactasilu annisaa'a fi lmaxiid dumarka ka dheeraada ay fii zamani xaydihin wakhtiga xaydkooda ama fii makaani xaydihinna meeshay ka xaydayaan wakhtiga xaydku ku sugan yahay ka fogaado ha u galmoonnina walaa taqrabuuhunna ha dhowaanina xataa yadhurna ilaa ay ka daahir noqonayaan ha dhowaanina waxaa kaloo la akhriyey xataa yadaharna ilaa ay ka daahirnimo noqonayaan oo ay ka tahaaro qaadanayaan oo ay ka maydhanayaan maydhashadii sharciga ahayd macnaa ay daahir noqdaan mar labaadkana ay daahirnimo qaataan oo maydhaan haw dhowaanina waalmuraadu bilmaxiidi zamanu alxaydi wa makaanuhu maxiid waxaa looga jeedaa wakhtiga xaydka iyo meesha xaydka wa huwa alfarju mawdica xaydkana waxaa loo jeedaa waa farjiga waa xubinta taranka waliqowli nabiyi sala allahu alayh wasalam waxaa kaloo u daliila hadalka nebiga calayhi asalaatu wassalaam isnacuu kulla shayin ila annikaax sameeya wax walba ila nikaax galmada mooye wax walba sameeya yani gabadhu markaa ay caadada qabto ayaa xadiisku ku saabsanaa maxaa ka bannaan dabeed nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi isnacuu kulla shayin ila nikaax wax kastaba sameeya si kastaa ugu raaxaysanaysaan mooyaane inaa u galmootaan nikaaxana galmadaa loo jeeda yacnii aljimaac wuxuu uga jeedaa nikaaxa aljimaac galmada rawaahu muslim xadiiska muslim baa soo wariyey walianna almuslimiina ajmacuu calaa taxriimi wad'i alxaa'idi fii farjiha daliilka koowaad ee u deliishaday xukunkan waa aayadda deliilka labaad waa xadiidka daliilka saddexaad waa ijmaaca walianna almuslimiina waa midda kale muslimiintu ajmacuu waxay isku waafaqeen calaa taxriimi wad'i alxaa'id gabadha caadada qabta in loo galmodaa inay xaaraantah fii farjiha xubinteeda taranka looga galmoodaa inay xaaraan tahay duburta inuu uga galmoodaana dee asaaratan mar walba waa xaaraan oo nebigu calayhi asalaatu wasalaam wuxu uhi laa ta'tu nnisa'a fii adbaarihin dumarka markaa uga tegina yacni duburta ha uga tegina duburta ha uga tegina axaadiis badan oo kala duwan baa soo aroortay yacnii qaarkood ay waciidda sheegayaan inaanu ilaahay eegayn oo il raxmadeed ku eegayn cidda markaa gabadh uga tagtaa yacni duburta yacni mawdican taranka mooye ee mawdica kale cidda uga tagtaa ilaahay in raxmadeed kuma eego bale axaadiista qaarkood waxay sheegayaan nooc kufriya inay tahay ayaa bacdul axaadiis ku soo aroortay inkastoo yacni maqaal ku jiro axaadiistaas laakiin axaadiis markaa tilmaamaysa waciiddo badan oo kala duwan ayaa jirta iyo nahyi sariixa uu nebigu calayhi asalaatu wasalaam reebay iyo xataa qaarkood inay lacnad sheegayaan marka saas aawadeed ahlucilmigu waxay sheegeen dumarka in duburta looga tagaa inaanay bannaanayn xadiis kaleoo nebiga lagu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam masalada wuxuu yidhi a min duburiha fii qubuuriha fa nacam a min duburiha fii duburiha falaa yacnii haddii xubinta taranka loo tegaayo laakiin xagga kale laga soo wareegayo inaanay dhibi ku sugnayn ayuu sheegay laakiin duburta lafteeda in loo tegayaa waxay noqonaysaa mid xaaraan ah waa luutiyatun suqraa kama warada fi laxaadiis marka gabadhii caadada qabtay iyadoo caadadii qabta in loo galmoodaa ma bannaana falaa yaxillu liimri'in yu'minu biاllahi walyowmi alaakhiri an yuqdima cala hada alamri almunkari uma xalaal aha shakhsi ilaahay rumeeyey maalinta dambana rumeeyey oo qiyaamada rumeeyey an yuqdima cala hada alamri almunkari inuu ku hormaro oo la yimaado arrinkaa munkarka cala hada alamri almunkari aladii dalla cala almanci minhu kitaab ullahi tacaala wa sunnatu rasuulihi sala allahu aleyh wasalam wa ijmacu almuslimiin arrinkaa munkarka ahoo diidmada la diidaayo uu ku tusiyey kitaabka ilaahay ee qur'aanka ah iyo sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam oo axaadiistiisa ah wa ijmaacu almuslimiin iyo iswaafaqa muslimiintoo dhamm isku waafaqeen xaaraannimadiisa ay isku waafaqeen ah waa saddex daliil oo kala duwan intuba ay saa kuu tusinayaan xaaraannimadiisa ruux muumini inuu la yimaado oo arrinkaa ku hormaro ma aha fa yakuuna dabeedna uu noqdo fa yakuunu ay fa huwa yakuunu minman shaaqa allaha warasuulahu watabaca ghayra sabiili almu'miniin ama jawaab laga dhigo oo fa yakuuna oo dabeed uu noqdo ama la yidhaahdo fa yakuunu ay fa huwa yakuunu wuxuu noqonayaa hadduu saas sameeyo miman shaaqa allaha warasuulahu cidda ilaah iyo rasuulkiisa khilaaftay watabaca hayra sabiili lmu'miniin waddadii mu'miniinta wadda aan ahaynna raacay oo qaaday ayuu noqonaya kuwaa mid ka miduu noqonaya qaala fi lmajmuuci sharx lmuhadab nawowi wuxuu ku yidhi sharxulmuhadabka qaala ashaaficiyu man facala dalika faqad ataa kabiira ruuxa arrinkaa la yimaadee sameeya oo gabadhii dhiigga caadada qabtay u galmoodaa haddii dhiigga dhalmadu ku sugnaa hadduu u galmoodana waa la mide faqad ataa kabiira wuxuu la yimi dembi weyn oo kabaa'iruu la yimi kabiira min alkabaa'ir qaala asxaabunaa wahayruhum nawowi wuxuu yidhi asxaabtayada shaaficiye iyo khayrkood oo culammada ka midii dhammaan waxay yidhaahdeen man istaxalla wad'a alxaa'idi xukima bikufri ruuxa xalaashada oo bannaysta oo xalaalnimo u ictiqaadiya galmada loo galmoodo gabadha caadada qabta waxaa lagu xukumayaa gaalnimadiisaa la xukumaya inuu kaafir yahay waayo dee wuxuu xalaashaday wax ilaahay xaaraantinimeeyey fii kitaabi xurmadiisuna ay tahay macluumun min addiini bidaruura walow cinda alkhaasa diintii mid daruura loogu yaqaano ay tahay marka xalaashadka la xalaashadaa yatadammanu takdiiba lilaahi wa rasuulih wuxuu koobsanayaa beenin ilaah iyo rasuulkiisa la beeninayo ayuu koobsanaya man istaxalla wad'a alxaa'idi xukima bikufri intaha kalaamu nawowiy hadalkii nawowi uu ka soo naqlinayey qadarkii looga baahnaa ee uu ka soo naqlinayay intaasu ku dhammaaday waqad ubiixa lahu walilaahi alxamdu maa yaksiru bihi shahwatahu duuna aljimaac waxaa loo banneeyey ninkaa zawjka ah ee gabadhaa qaba walilaahi alxamdu ilaahay oo keliyay u sugnaatay mahadiye maa yaksiru bihi shahwatahu wuxuu ku jabinayo shahwadiisa duuna aljimaaci galma la'aanteed kataqbiili ashyaadii muqadimaadka ahayd ayuu shahwadiisii ku jabin karaa hadday dhunkasho tahay iyo wadammi inuu xaggiisa usoo dumo hadday tahay walmubaasharati iyo inuu waxa weeye taataabto hadday tahay fii maa duuna alfarji oo baashiro wax markaa farjiga ama xubinta taranka ka sokeeya bimacnaa sidii kale ugu raaxaysan karaa laakina alwlaa anlaa yubaashira fii ma bayna asurati waalrukbati ila min waraa'i xaa'il ha yeeshee sida awlahay afdalka ahi ee mudani ama sii fadliga badani waa inaanu eh, baashirin oo aanu markaa waxa weeye taataaban ama markaa ku raaxaysan fii maa bayna asurati warukba waxa u dhaxeeya xundhurta iyo ruugga waxa u dhaxeeya muddada ay caadada qabto waa inaanu baashirin ama aanu taataaban ilaa min waraa'i xaa'il in waxa weeye eh, teed ka xigo mooyaane bimacnaa mara inay kaga teedanto ka xigto mooyaane oo xaajiskaasi u dhaxeeya mooye jirku waa inaanu istaaban inta marka intaa u dhaxaysa liqowli caaishata radia allaahu canha waxaana u daliila hadalka caaisha kaana nabiyu sala allahu aleyh wasalam waxay tidhi caaisha radia allahu canha wa ardaaha nebigu wuxuu ahaan jiray calayhi asalaatu wassalaam ya'murunii faattaziru fayubaashirunii way amri jiray faattaziru markaasaan dabeedna gunti xidhan jiray bimacnaa waxbaan guntan jiray yaa waxbaan intaa ku xidhi jiray yani dhaxaysa xundhurta iyo rugaga udhaxaysa guntii oo kalean markaa xidhan jiray fa yubaashirunii waa ibaashiri jiray oo wuxuu iga raaxaysan jiray markaa yani maryaha markaa dabadooda yani iyadoo maryihii iga xigaan wa ana xaa'id aniguna aan caado qabo walxaal ana xaa'id muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsan yahin bukhaariyo muslim baa labadooda soo wariyey laba mas'alo weeye mas'ala waxay ku saabsan tahay gabadhii caadada qabtay muddada ay caadada qabto looma galmoon karo inuu ninku u galmoodaana xaaraan bay ka tahay iyadu inay u oggolaataana ma aha waa inay diiddaa bikulli maa tastatiic waa inay iska mancidaa waa inay u oggolaan xaaraantaas hadduuse khasbo way iska mancin kari weydo oo ikraah arrinkaasi ku dhaco oo iyadu marnaba aynay tamkiinin bikulli xiila iyadu iska daafacaysa ayuu xoogay arrinka noocaas iyadu dembi kuma qabtee dembigii isagaa qaatay waayo ruuxu hadduu mukrah yahay oo la dirqiyo marnaba ikhtiyaar aanu ka muuqan wixii lagaga awood batoo lagu dirqiyey dembi kuma qabo ila man ukriha waqalbuhu mutma'innun biliimaani waman yukrihhunna faina allaha min bacdi ikraahihinna ghafuurun raxiim ina allaha wadaca an ummati alkhata'a waannisyaana wama istukrihuu calayh laakiin ikhtiyaaran marnaba inay u yeesho ma aha laa awalan walaa aakhiran hadday marka hore diiddiiddo marka dambe iska kaajabsaye iska yeel waa inayna odhan awalow aakhir waa inaan wax ikhtiyaara oo aqbalaada ah ama marka oggolaansho ah waa inayna marnaba ayni markaa yeelin hadday ikhtiyaaran marka dambe ay yeesho dembigii waxay noqonaysaa qad shaarakat waa la wadaagtay marka galmadaasi sidaasay xaaraan u tahay oo u galmoodaa ma bannaana waxaana laga qaadanayaa aayaddu daliil bay u tahay masalada faactazilu nnisa'a fi lmaxiidi walaa taqrabuuhunna xataa yatuhurn bannaanaanshaha ay galmadii bannaanaanaysaana waxay ku xidhnaanaysaa laba sharti ashartu alawal waa inay xaydkii ka daahir noqoto oo calaamaddii daahirnimada aragto mar labaadkana inay ka maydhato jamaahiiru ahlicilmina waxay leeyihiin haddaynay ka maydhan uma bannaana inuu u galmoodaa ma bannaana jamaahiru ahlicilmi saasay leeyihin daa'ifo yar oo taabiciinta ka mida ah waxaa laga soo raray inay yidhaahdeen waa cataa iyo mujaahid iyo baa ka mide eh. nooc tadahuruun hadday la timaaddo tadahurkaasi mid dhammaystiran ha noqdo ama mid naaqisa ha noqdo ama biistinjaa wa wuduu' ha noqdo ama tadahur dhammaystiranba ha noqdee galmadu waa bannaananaysa markii ay daahirnimadii aragtay baa xilli salaadeed ma joogin waxay samaysay inay istijooto dabeedna ay iska weysaysato weli kamay maydhan xaalkaa ma u bannaantay inuu u tagaa iyadaan ka maydhan qowlkaasi wuxuu leeyahay dee tadahurun baa la sheego aya tadahur baa soo gelaya qowlkaasina waa qowlka albaani uu qaatay fa idaa tadaharna fa'tuuhunna min xaysu amarakum allah marka wuxuu idhi ayya tadahur baa soo gelayo hadday maydhato iyo haddii ay markaa tadahurkan kale la timaado gaalnimadii waa bannaananays abuu xaniifa isagu wuxuu yidhi akarulxayd gabadhu inay xaydday iyo aqalulxayd buu u kala qaaday akarulxayd xanafiye agtooda waxaa ka ah toban maalmood muddadii xaydka ugu badnayd hadday xayddo tobankii maalmood dhammaystirato xaalka caynkaasa iyadoo aan waxba wax tatahura iyadaan la iman ayaa galmadeedu bannaanaanaysa wa qaala abuu xaniifata in inqataca damuha liakhar alxaydi wa huwa casharatu ayaamin cindahu xalla alwad'u fi alxaal wa in inqataca liaqalihi lam yaxilla xataa taghtasila aw tatayamama fain tayammamat walam tusalli lam yaxila alwad'u xataa yamdiya waqtu salaa tafaasiil aan deliil lahayn ayuu abuu xaniifa la yimi waxaanuu yidhi hadduu dhiiggu ku go'o liakar alxayd muddadii xaydka muddada ugu badan hadduu ku go'o iyadoo aan wax tatahuray la timiba jirin bes waa u galmoon kalaaba ninku wa hada mukhaalifun lilqur'aan waayo allah wuxuu yidhi factazilu nnisa'a fi lmaxiidi walaa taqrabuuhunna xataa yatahurna faida tataharna faatuuhunna min xayu amarakum allah weliba tahoreesaynu hore u soo sheegnay xataa yatahurna iyo xataa yataharna ayaa labadaba la akhriyey waa laba qiraa'o sabci ah maxaa farqiga udhexeeya xataa yadhurna waxay noqonaysaa ilaa ay ka daahir noqonayaan oo daahirnimadii arkayaan waa yadhurna xataa yataharna waxay noqonaysaa ilaa ay ka tahaaro qaadanayaan tatahur waa maxay waa tafacul min atahaara bificli nafsiha bay ku tahaaro qaadanaysa wadalika yakuunu biliqtisaal yataharna ila yatataharna asalku ahaaye ta'dii baa ta' loo bedelo ta'daa ta'da lagu idqaamay yataharna sida loo yidhi waa saas marka qiraa'ada marka lagu socdo waxay ku caddahay ilaa ay ka tahaaro qaataan bificli nafsiha ku tahaaro qaadato tatahur ay la timaado inaan dhowaanshahaasi bannaanaanayn waa waadixa qiraa'ada kale ka warram qiraa'ada kale lafteeda waa laga dariishanayaayo laba shartaa meesha yaala tii hore haayaa laga dhiga walaa taqrabuuhunna xataa yadhurna ha u dhowaanina dumarkiioo galmaha ugu dhowaanina ilaa ay ka daahir noqdaan haddaba khaayo markay ahayd waxaa la yaqaanay haayadu xukunkaasi wuxuu ka ekaanayaa ilaa haayadaa laga gaadhaayo haayada waxaa ka dambeeya waa inuu ka duwanaadaa soo maa haddaba waxaa jirtaa mas'ala inta khaayo loo dhigo ayaa marka dambe shardi laga daba keenaa shardigaa laga daba keenay wuxuu noqonayaa dee ziyaado lagu kordhiyey haddii nafsa lafdiga aan la soo celin haddii lafdiga la soo celiyo yacni xukum kaloo ziyaadaa ma sheegin ee wuxuu sheegay intii dambe inay bannaan tahay arrinka mafhuumka lagu qaadanayaa manduuq lagu sheegay marka ya haddii lagu yidhaahdo laa takhruj min almasjidi xataa yajii'a ilayka zaydun faida jaaa ilayka zaydun fakhruj haayadii iyo shardigii markaa waa isku mid masjidka ha ka bixin ilaa zayd kuu yimaado markuu zayd ku yimaado ka baxa wax ziyaadoo kale laguma darine arrinkii mafhuumka laga qaadanayey haayada mafhuumulghaaya ayaa waxaa laga dhigay manduuq laga dhigay laakiin shay kaleo ka duwan haddii markaa lagu sii daro waxay noqonaysaa in lagu kordhinayo yaa oo haddii la yidhaahdo laa takhruj min almasjidi xataa yajii'a ilayka zaydun faida jaa ilayka zaydun wa taxaddasa macaka saaca fakhruj khuruujkii isla markuu kuu yimaadaba zayd ma iska bixi kartaa soo laguma odhan waxa weeye marka wuxuu ku xidhan tahay haddaba bixitaankaagu yacni zayd inuu xoogaa kula joogo cabbaar kula sheekayso xukun baa la kordhiyey marka aan qur'aanka ka soo qabanno wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah axad mushrikiinta ka midi eh, hadduu magangelye ku weydiisto magangeli ilaa uu ka maqlaayo hadalka ilaahay bes hadalka ilaahay markuu maqlo khalaas ma loogu xalayaa ma loogu shubayaa ma la dilayaa may haayo yaday tahay waxaa laga daba keenay uma ablighu ma'manah marka idan mujarad inuu hadalka ilaahay maqlo ma aha inay cismadiisii ay halkaa ku dhammaatay haddaan waxba laga daba keeni lahayn haa laakiin maxaa laga daba keenay uma abliqhu ma'mana marka cismadii inay u baaqi tahay ilamaa iyo inta mawdica amnihii la gaadhsiinaayo ba aayaddu ku tusinaysa aanu soo noqonna aayaddan walaa taqrabuuhunna xataa yatahurna faidaa taaharna altadahur huwa hayru ahri altadahur waa bificli nafsiha markay daahirnimo qaataan oo iyagu isdaahiriyaan bimacnaa maydhaan faatuuhunna min xaysu amarakum allah idan aayadda marka waxaa laga qaadanayaa ilaa gabadhi ay daahir noqoto tadahurna la timaaddo inaan galmadeedu bannaanayn marka aayaddu xujay ku tahay calaa abi xaniifata waghayri waayah taasi waa mas'alo waayah halkaa iska joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu